dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo hadayo kalaad ka maqshaan kayane markale ismaqal wanagsan oo barqanimaa xada taarikdu ku aaseysan tahay shanta bisha novembar sanada qodobada barnamijka oal ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah jowhar waxaa weli laga soo warinayaa markaa in laga dareemayo xiisad u dhexeysa ciidamo ku wada dagaalamay dhowaan qeybo kamid a ah magaalada waxaan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey waxaad kaloo maqli doontaan qeybo badan oo kamid a ah gobolada dalka waxaa ka da-ay roobab mihigaan ah oo sababay markaa xaalado kala duwan iyo dadka danyarta ah inay wajahaan nolol aada u adag deegaanada jubbaland iyo qeybo kamid a gobolada dalka ayay saameeyeen roobabka waxaad kaloo dhegeysan doontaan maamulka yuhuudda oo duqeeyey xero qaxooti oo ku taala ghaza almakhaza ee lagu magacaaba dad badan ayaa ku geeriyooday mareykanka gaar ahaan washington tobanaan kun ruux ayaa isugu soo baxay iyagoo ka dalbanaya mareykanka inuu joojiyo taageerada yuhuudda uu siinayo xabad joojina laga dhaqangeliya ghaza qodobadaasi kuwa nagu soo korra ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumii ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayay daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye waxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw wuxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirkumaxuu yidhi si ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw dowladnima jir dowladnima joog daacadii maw ma jiro

dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir nabada deerbaadutahaystaaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho noloshu qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg barnaamijka ogalayaan gudagana dhegeystayaal aynu ku bilownaye waxaa weli lasoo waranayaa markaa qeybo kamid ah deegaanada hirshabelle gaar ahaan magaalada jowhar magaala madaxwaa hirshabelle inay markaa laga dareemayo xiisad u dhexeysa ciidamada gaarka ah ee kumaandooska danab iyo kuwa hirshabelle oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dhowr jeer shaqaaqooyin ku dhexmareen ee qeybo kamid ah magaalada jowhar iyo banaanka magaaladaba waxaana markaa eh, jirsay in dagaal dhexmaray dhinacyada uu sababay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac lagana digay markaa in la carqaladeeyo xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanada hirshabeelle maxamed xaadir oo falanqeeyay siyaasadda ayaan wax ka weydiiyey arimaha ama ka weydiinay arrimaha ku aadan waxyaabaha ka soo kordhay hirshabeelle iyo sida uu sheegay in markaa la doonayo in lagu carqaladeeyo nabadgelyada iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab bismilah mahadsantahay eh, runtii eh, saa wada ognahay dalka soomaaliya eh, hal fan iyo shanti waxaa dowladda federaalka hogaaminaya madaxweyne xashir go-aamiyey in dalka xasiloonidiisa iyo nabadgelyadiisa dib loo soo celiyo ah, taasna waxaa laga maarmaan u ahaa in iskaashi laga helo dhinacyada eh, eh, qusayso dhan eh, hadday noqoto shacabka soomaaliyeed maamulada qabiliga ama ah, maamul goboleedyada soomaalida ka jira beelaha soomaaliyeed degan dhulka kooxahan caqabada ku ah nabad soomaaliya ay ka taliyaan ah, arrintan marka khilaafka ama dhibaatada bilowga hadda may bilaabanin oo waxaa jira dareen yani hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay kulligood wada qabeen oo ah in maaragtay mashruucan dalka dib loogu soo celinaa nabadiisa inaysan soconin waxaad og tahay in qoorqoor oo tiro dhowr jeera maaragtay lagu eedeeyey inuu maaragtay xagabaacinayo xasiloonida iyo iyo in dagaalka hore loo wado halibuntlaaway mm-hmm. inuusan daacad ka ahayn yani sistamka dib xoreynta dalka ka socoto lafta dareen iyo axmedooba ayagana qorshooyin ka gooniya watay danina waad ogtaha waay meesha u kala taagin dawladii asaga mm. arrintaa marka hadda ka socota jawhar bilowga ah oo hadda isku bedeshay gacan hadalka waa mashruuc meelo kale laga soo waaridaayo oo qorshaha ugu badan laga leeyahna ay tahay in yani ciidamada qalabka sida soomaaliya ay si maaragtay awooda ama si maaragtay muuqato ay ugu qeyb qaataan yani in hirshabeelle iyo galmudug iyo niman soomaaliya ay xasiloonida isku celiyaan nidaamka meesha ka jiraana marna ma ogolaanayo in soomaaliya ay ubaxdo nabadgeliyo iyo maaragtay barwaaqo waxa keliya ay maskaxda ku hayaana waxa weeyaan inay maaragtay magaalooyinkaas kusoo ururaan oo dadka biyaha ay maaragtay ay qarashaad ku qaataan oo xoolo ka aruursadaan oo maaragtay aysan marnaba ixtiraamin yani rabitaanka dadka waxaad ogtahay jawhar yani eh, banaankeeda waxaa eh, hadda eh, si ku qawleysta ama si dhow malaysia ugu dhex kooxahan kooxaha maxkamada nabad soomaaliya ku ah hmm. magaalada horumarka ma socdo aad og tahay fatahaadaha u dheer dhaqaalihii aada u baabaasiyan wadooyin ma jiraan dhibaatooyin kala socdana jiraan haddana yani maamulka meesha ka jira marnaba uma muuqato marka laga reebo inay ka fikirayaan in maaragta shilimaan ay ku kor qaataan dadkaas dadkaasna u noqdaan shabakad ayaga ay ka macaashaan oo qarashaadka ee noloshooda ku hormarna ay ka aruursan marka dhibaatada hadda jowhar ka socoto waa mid bilow aan isleeyahay kulley meelo badan oo gaari doontaa laakiin waa mid u baahan in maaragtay aragti iyo iskaashi iyo fikir dheer laga yeesho isku dhacaan ciidamada eh, muddo laba jeer ayuu dhacayaa sidee lagu xalin karaa maxaase looga baaqsan kari waayey in dhiig uu daato oo ay naf ku baxdo meesha ah, mar walba waa laga baaqsan karay laakiin eh, soomaalida waxay tidahdaa nin meele u caddaan meli ka madow systemka e, meesha ka taliya jawaar xukuma cali e, gulla oo madaxda ka yahay e, tiro dhowr jeerana waa hadallo xanaaf leh oo aan marnaba u uraanin shacbiga soomaaliyeed ay kasoo baxayeen haddana ficilka socdaa waa gacanka hadal waxaa xigay waxay ahayd in qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega deegaanadaas ay muddo badan isku leynayeen oo dhibaato badan ka taagneed ayadoo maamulka kaalinta dibashisiineed ama xasilineed nabadgeliyo dadkaas iyo maaragtay masaalixdooda ka shaqaynaynin arrintan marka eh, waxaa keliya loogu baaqsan kara waxa weeyaan in maamulka marka hore uu aqoonsado awoodaha uu leeyahay iyo kaalinta ayay kaga aadan ciidamada soomaalida waa federaal eh, maantana eh, ma la joogo wakti maaragtay ciidamada lakala saaro marka waxa keliya aan isleenahay waxa lagu xakamayn karaa waa in maamulka hirshabeelle aqoonsadaan ciidamada qalabka sida ay awoodda ugu sarreysa ee dalka ayaga leeyihiin ayaguna noqdaan federaal eh, hoostaga eh, ama maamul goboleedyo hoostaga dawladda dhexe ee eh, soomaaliya si aysan maaragtay awoodaha iyo maaragtay maqooyinka qeyrka badan ku jirin looga gudbo waxaan isleeyahay haddii la garto ama ay fahmaan yani xaqiiqada runtaas ee dalkii dadku baahan yahan waxaan isleeyahay wax walba waa laga gudbi karaa hay-adda aniga waxaan saaraya waa hal dhinac ciidamada dawladda soomaaliya maanta xamar ay ka dhaqaaqeen waxay banaanka u aadeen waa inay maaragtay dalka xuduudihiisa soo xiraan marka cidays horta aadayso aan marnaba ogolaanaynin in maaragtay dalka eh, nabadiisa iyo xasiloonidiisa laga shaqeeyo an waxaa isleeyahay dee eh, hab loo kala badbaadi kara ma jirto eh, go-aankana aan dawladda dhexe u yaala laakiin mar walba haddana waxaan xoojinaynaa in inuu dhiig daato ama ciidamada soomaalida ay dilaan wax fiican maaha maamulka hirshabelle waxa ay hawada u mariyeen dhaleeceyn ciidamada xooga ku sugan magaalada jowhar iyo duleedkeedaba kuwaas oo in muddo ah sugaya amniga eelboorka magaaladan Eh, sidoo kalena waxa ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay waxa ay sameeyeen oo gardarada waxay u saareen ciidamada xooga dalka taas meesha ma ku jirta uma muuqataa ah, saan adag kuu sheega markan waa ku celinayaa eh, soomaaliya waxaa eh, controola ama hadday noqota xuduudaheeda cirka iyo dhulka iyo badda ciidamada qalabka sida soomaaliya ayagoona hoosta wasaaradda gaashaandhigga yani maamul ama meel ka taliyaaye marnaba yani sax ma ahan in uu ku doodo waxyaalaha qaarkiiso oo caqliga bini soo galaanaynin ciidamadani waxay sugaan yani dhammaan amniga soomaaliya meelo badan oo soomaaliya ka dhisan ka horgalaan welina hadda waa lasii casdeynaya waa lasii eh, tayeynaya waa lasii eh, tira bad eh, waa lasii tiradoodana waa lasii siyaadinaya si ugu dambeyn ay xuduudaha soomaaliya usoo wada xiraan marka meel kamid a maamul goboleedyada soomaaliya inay meel xabtaan ay ayagoo isku arkaan in yihiin dawlad ka madax bannaan dalka soomaaliya wax saxa oo aqliga yani insaaniga oo badanaya maahan waana arrin qalabaan isleeyahay waxay bilow u tahay yani in siyaasaadka madaxweynaha ama xasilinta dalka soomaaliya loo maaragtay dadaalayo inay caqabad ku noqdaan inay curyaamiyaan inay istaajiyaan nidaamka dagaale ama nabadgelyada dalka hadda laga shaqeynayo waxaad ogtahay in la abuuray siyaasiyaan dagaal oo qabiili ah oo qabaalada qabaallada la isku diray sii eh, markii hadda xalkeeda xooga la saaray oo dawladda fahamtana waxaa hadda la furaya waa in si toosa ah qolyihii waxaas ugu shaqeynaya ee hadda ay gacmaha la galaan maxamed xaadir oo faranqeeye amnigii siyaasadda ayuu ahaa dhinaca kalena gobolada dalka waxaa aada saameyn u yeeshay roobka dayrta elino oo qeybo badan oo dalka ka da-ay wuxuu saameeyay deegaano badan iyadoo fatahadan ay sameeyeen qaar kamid a ah webiyada dalka deegaanada ugu badan ee roobkan saameeyeen waxaa kamid ah sida la wariyey jubbaland deegaano badan oo ka mid a ah garbahari baardheere iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay iyo deegaano kale oo ay saameyn xoogan ku yeesheen dad iyo duunyana marka ay saameeyeen qaarkood dhimasho ayay sababeen iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed tuulooyinka qaarna biyo ayaaba la tegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo warbixinta la hadlay ayaa waxa ugu baaqay dowladda federaalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha biniaadamnimada inay gurmad deg dega gaarsiiyaan dadka rayidka ee reer jubbaland oo sheegay markaa in awoodooda aanay ahayn inay xamilaan roobabkan saameeyey sidoo kale wuxuu sheegay in xukuumadda jubbaland ay dadaal ku bixisay balse inta haatan jirta ay ka awood badan tahay oo aysan tabarteed ahayn dowladda federaalkana looga baahan yahay inay gurmad gaarsiiso shacabka reer jubbaland oo dhibaato la daala dhacay fatahaadda webiga jubba oo meelo badan ka soo fatahay dhibaatooyinka ka dhashay ayuu ku saabsan yahay ugu horreynta haddaan ugu hormaro daadadka fatahaadda oo roobabka waxaa maanta ugu daran degmooyin kale ah dhobley oo magaaladan daad qaaday garoonka diyaaradaha afmadow oo la mid ah kismaayo oo ayadana roobabka daadadka soo gaareen degmada ceelwaaq beled xaawo garbaharey intaas waxaa dhibaatooyin gaarsiiyey daadadka roobabka oo barakac iyo dhimasho iyo burbur hantiyeedba halkaa ka dhaliyey fatahaadda webiga jubba wuxuu ku socdaa si xawli ah oo aada iyo aad meelaha uu ka fatahay waxaa ugu daran hadda deegaanka degmada jamaame baardheere luuq doolow buurdhuubo iyo gobolka jubbada dhexe degmooyinkiisa oo gacanta qawaariijta eh, ku jira laakiin dadkii deegaanka ku noolaa badankood waa kasoo barakaceen waxayna soomiciin bideen goobaha ay gacanta ku hayso dowladda jubbaland halkaasoo gurmad ay usoo doonteen roobabka waxay wataan daadad aad iyo aad u culus waxay baabi'iyeen guryihii hantidii dadku waxay taagan yihiin meelo buuro ah oo ay kusoo barakaceen waxay cunaan ma haystaan hooyin ma haystaan daawo ma haystaan nolol ma haystaan waxaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah oo aan xubinta ka nahay inay gurmad deg deg ah oo bini aadannimo la soo gaarto goobaha aan soo xusay dhammaan beesha caalamka inay gacan ka geysato dhibaatooyinkaay sii abuureen daadadka rababka iyo fatahaadda webiga jubba ee kusoo fatahay dhammaan goobihii webigaas soo maray waxaan kaloo baaqan u dirayaa hay-adaha gargaarka ee samafalka caalamiga ah iyo kuwa waddaniga ahba inay gurmadka bini aadminimo ka qayb galaan waxaan kaloo baaqaan u dirayaa dhammaan shakhsiyaadka ilaahay wax siiyey inay ka qayb galaan u gurmadka dadkaas dhibaatada soo gaartay dhibaatooyinka roobka iyo daadadkaba ka dhashay waxay sababeen in dadka duunyadoodii wixii hanti xoole ay haysteen magaalo ku haysteen noloshii bini aadnimo dhan maanta ilaah bay eh, magan u yihiin waxay gurmad ka sugayaan beesha caalamka dowladda federaalka eh, iyo dhammaan hay-adaha samafalka dowlad goboleedka jubbaland inta karaankeeda waa gurmatay waxay gaarsii gaarsii karta deegaanadaas waa gaarsiisay hadday noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga hadday noqon lahayd cunto gargaar oo deg deg ah hadday noqon lahayd dawo laakiin waa eh, awooddeenna aada iyo aaday uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaa mar labaad mar saddexaad uga baaqayaa in la gurmad bini aadnima la soo gaaro degmooyinka dhobley afmadow ceelwaaq beled xaawo garbaharey oo roobabka daadadka qaadeen iyo fatahaadda biyaha webidoo ka daran degmada jamaame baardheere doolow buurdhuubo iyo dhammaan gobolka jubbada dhexe oo badankiisa gacantay ugu jirto ama guud ahaanba argagixisada qawaariijta ah dadkii ku noolaana way soo barakaceen badankooda waxayna soo aadeen deegaanada ay maamulka gacanta ku hayaan ayagoo waxba haysanin maantaoo kale in laysu gurmado waxyaabaha aadamnimada ee banaynaysa waay waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo shacabka reer jubbaland oo kaalintoodii wixii karaankooda ka qaateen iyo ciidamada soomajeystayaata soomajeystayaasha ah ee dowladda jubbaland oo u gurmaday markay masiiho rabbaani timaado ciidanka waajibaadkiisa koowaad waxa waaya inuu shacabkiisa u gurmado dhibaatadaas waxaa gurmaday dhammaan ciidamada jubbaland meel kastay ku sugan yihiin kuwa s n ed ah waxaana dadkaasi samata bixintooda ilaahay soo boqol dhigay ciidamadaas ku sugan goobaha ee dhibaatooyin ka dhaceen gebagabadii waxaan rabaa inaan baaqigaas loo dhegan mulaado waxna lagu qaato roobabka hadday bilow yihiin way soo xoogaysanayaan meelaha qaar degmooyin waaba laga guuray oo cadana ma joogtaba sababto daad baa wada qaaday sida dhoobley oo kale baar dheer oo kale ceelwaaq oo kale afmadow oo kale meelo buuro oo degmooyinka bannaankeeda la degan yahay dhimashaa jirta ka dhacday goobahaas oo dhan barakac baa jira hanti burburtaa jirta gurmad caalami ah ayay u baahan tahay dowladda jubbaland gurmad caalami u baahan tahay waxaan leenahay aan qaayl dheer ku sheegaynaa in maanta loo soo gurmado dowladda jubbaland oo shacabkeeda dhibaataysan yahay oo shacabkeeda maanta xaaladiisa aad iyo aad ay uxun tahay masiiba rabbaanina ee ku timid ilaah baan waxaan leenahay ilaahayow noo fududay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayuu ahaa oo ka hadlayay xaaladaha adag ee ka jira deegaanada jubbaland iyo fatahaada webiga jubbo ah uu oo saameeyey dad iyo duunyaba xili roobabku weli ay ka da-ayaan qeyba kamida ah gobolada dalka weli barnaamijka walaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka walaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana mid ka mid ah wiilashii uu dhalay allah u xubin lagu dilay magaalada dhuusamareeb oo ahaa nin markaa caan ka ahaa deegaanada magaalada cadaado iyo guud galmudugba aana qabina loogu dilay wiilkiisa waxa uu sheegay in ciddeenna ama ciddiisaba marka la eego heladoodu ayna ka shaqeynin in la dilo looguna aargudo qof kaleo aan dembi gelin markaa dilka loo geystay aabahood wuxuu sheegay in diinta islaamka aanay qabin markaa qof aan qof dilin in loo dilo taana ay tahay markaa jahli iyaguna markaa mar waliba ay ka warsugi doonaan sharciga iyo cadaaladda iyo galmudugba sida ay ka heesho dadka dambiilayaasha ee dilka geystay waa kan sheekh yaxya oo keena la hadlay marka hore waxaan u mahad celinayaa bahda raadiyo kulmiyo maxamed waa mahadsantihiin aabe macaane allah u naxariisto sidaan ognahay nin kheyr badan wanaag badan buu ahay marka saameyntii aaba dhimashadiisii kadib aan aragnay aad bay u fara badan tahay ma garatay maxamed mhm. yacni waxaan ka faa'iidnay aabe yacni dhimashadiisii geeridiisii kadib allah u naxariiste waxa ugu weyn waxa weeye yacni aabe maadaamuu ahay nin taqiya ilaahay ka cabsada yacni in ilaahay subxaana watacaala xataa qofku hadduu dhinto hadduu ilaahay ku xirnaay inuu gadaashiis helayo malaayiin ilaahay usoo soo u ducaysaa mhm taas yani waxay nagu dhiiragelinaysaa annakuna inaan noqono dad saalixiin ah oo abba ku dayda si berri annagana bulshadoo dhan noogu ducayso yani ducada bulshadana waxaa lagu helaa waxay tahay in ilaahay horta kowl qofku ku xiran yahay mhm. qofku hadduu ilaahay subxaana watacaala ku xiran yahay ee aabba ilaahay ha u naxariisto run ahaantii afkiisa waxaan ka hayaa inuu yidhi aabow yaxyo wuxuu ugu yidhi weligey intaan caqli lahay oo qaangaarka ahay anigoo caafimaad qaba guri kumaana dukan yani ahlumasjid buu ahay mhm. salaad haddiiba la gaaro aabu masaajidku aadi jiray yani nin wuxuu ahay qur-aan akhris badan nin wuxuu ahay cibaado badan nin wuxuu ahay salaatuleil badan salaatuleil kama tegi jirin habeenkii saqda dhexe yani waktiga dambe aaba ma jiifi jirin nin wuxuu ahay dukada ilaahay yani barya duca badan qur-aan akhris badan buu aaba ahay marka saamaynta ugu badan waxay noqotay annagu maadaama waktiga aan yaryarayn waxaan kusoo barbaarnay aabbo masaajidka usii socda aabo qur-aan akhrinaya aabbo ummad khayr u sheegaya marka taas baa tasiir waxay nugu yeelatay yani inaysanba nolol kala jirinba qofka muminka <clears throat> yani inuusan nolol ahayn qofku inuu salaada dukado dadka nabadgeliyo ilaahay wuxuu u qora arsaaqda raadsado yani ilaahayna ku xirmo qur-aan akhristo yani nolol taas ka duwan inay jirto annaku yani koodii rimaba ogeynba yani dib markaan weynaanay oo soo weynaana waxaan aragnay yani noloshaa nolosh ka duwan jirto nolol taa ka duwan marka ilahay baan uga mahadinay in noloshaas ilahay nagu soo yani abaabiyey marka maxamedow saamayn badan bay nugu yeelatay waayahay waxaa jira qoraal aad soo qortay in aad adiga tahay in kale aad noo xaqiijin doonto waxaad sheegtay in aabbe uusan nagu soo tarbiyeynin inaan dhig muslim daadino xilligaanna diyaar aanan u ahayn arrimahaas inay dhacaan qoraalka horta marka hore adiga miyaa soo qoray maxaa soo la jeeday horta qoraalka qofka soo qora aniga weeyaan waxaana ula jeeda yani su badan markii amaan iri allah u naxariisto su bulshada igaga yimid oo ah yani walaalow kheyr allahani siiyo dadka dhiiga muslimkaana insha alla inaada ku dhiiran ayaan ninkaga digayna ku dhiiranina yani suaala yani hadalaha noocaasa igu batay marka waxaan dadka u xaqiijinayay oon u sheegayay inaana horta fikri fikir noocaasa ah marna qalbigayna ku soo dhicin inuu ku soo dhacana ilaah inaan ka magangelayno ayaan u sheegay waayo tarbiyada noocaasa yacni eh, in dad la dilo dad la dhaco dad wax la yeeleeyo aabbaheenna ma samaynin naguma soo tarbiyeen bal wuxuu noo sheegayay qofka muslimkaa xataa haddaa wax yar oo ama aad gaarsiiso inaad aan ku dambaabeyno inuu ilaahay noo caroohanaayo taas baaba noo sheegi jiray marka mar walba wuxuu noola jiray bilaadan baa tahay sax qof waa isqaba kartaan qof yani hadal waa isdhaafsan kartaan laakiin mar walba waxaad dhaqan ka dhigataan qofkii inaad cafis weydiisataan oo ilaahayna u laabataan yani tarbiya noocaasa marka meel wuxuu awalbana geeyey madaaris ducaadu leedahay kheyr allaha siiyo culummada tabliiqa ah yani aad noo soo tarbiyaayay kana ilaahayna abaal badan uga hayno oo diinkana soo baray kutubta cilmigana soo baray diintiina ilaahay subxaana watacaala na fahansiiyey ku dhaqankiisa yani subxaanka almuslim ahulmuslim qofku inuu yahay muslimka kale yani uu yahay indhihii muslimka kale walaalkiis indhihiisunuu yahay gacmiisa yahay marka qof ma jiro gacan asagii jirkiisa kale wax yeelanaysa ma jirto soosa marka maadaama qofku asagii shaksiyan gacantiisii lugtaiisa waxyeyani dhibaynin saasoo kale qofka muslimka muslim kale inuu dhibo inay cayib tahay inay wax xun tahay ayaan yani kusoo kornay marka bulshada intaasaan u bidhaabinayay inaysan jirin yani tarbiya taa ka duwa inaysan jirin ayaan u sheegaya marka taas baa u kalliftay inaan soo qoro waaya ka intaada qoraal soo qorma waxaa jira dad idinku dhiirigelinaya inaad soo aarsataan oo aad aabihiin u aarguddaan ma jirto ma jirto eh, waxaan horta ilaah ka baqo ma jiro qof maana arag yiri qof muslima dhiiggiisa yani dil yani waxaa moodaa bulshadii in waxawaay fikriyan inay isbedeshay qof walba uu kuleeyahay iska sabra iska sabra oo ninkii sabraa sida hele iska sabra ilaahayna inallah maca saabiriin buu yidhi iska sabra yani dad bulshadu waxay kugu dhiirigelinaya sabar ee maana arag qofka yiri waxaa la aarsado waxaa la dilo qofna yidhi weli maana arag sidee ayay ugu qanci karaan hadallada aad baahinaysaan maadaama wiilashiisa aad tihiin odayaal iyo adeera aad ogtiin idin dambeeyaan arrinkan aan baahinay waa fikir iyo go-aan odayaashii nala qabaan mm. oo yani yani arrinkaas waa arrin markii horeba odayaashu afkooda aan ka maqlaynay odayaashu nagu dhiirgelinayeen yani dadka yani ilaa waa sax nabadoonaan leenahay odayaal baan leenahay sax odayaal baan leenahay nabadoonaan leenahay marka waa qodob awl lagu dhiiragelinayeen oo yani in qofka muslimka muslimka walaalkiis yahay uusa aarsi jirin dhiig muslim loo soconin odayaashu arrinkaas waa arrin waxaa waaye aan hore uga maqalnay ee nagu bal markaan arrintaan aan baahinay waxaa dhacday uga faaidystaan fursadaas in odayaashii qaar ka mid a nabadoonnadii inayna soo waceen aniga shaksiyan bay soo waceen aniga shaksiyan bay soo waceen kayaxy ahaan mhm. oo yani nabadoonkii waxaan dhihi rabay ee eh, eh, nabadoonka eh, yani waxaan oran karaa yani guud ee beesha hawiye ee wiilku dhale yani diiriye ah, axmed diiriye allahu raxmade nabadoonkii guud wiilkiisa hataa wuu isoo wacay asagoo ugu dhiiragelinaya yani arinka aan maanta soo qoray inuu yahay arrinkii saxda ahay arinkii ka turjumayey arinkii yani ka turjumayey walaaltinimada muslimnimada darisnimada xaqdhoorka muslimka inuu yahay inuu yahay ay ugu dhiirageliyey marka ma aha arin yani odayaasha iyo dadkan ka soo jeedo yani ka xun yihiin maaha waa arrin ay ugu dhiirageliyeen waxaan u dirayaa war waxaan leeya walaalayaalow ilaahay ha baqo war adduunkaan maalmo weeyaan adduunkaanu qofku xataa hadduu kun sano joogo kii dhinto weeyaan ilaahay buu hortegaya subxaana wa tacaala meesha aanu markaa dhimatana ehel kula gelima oo qaraabo kula gelima oo qabiilu god kula gelima qofka godka gelaya waa adiga keliya qofka ilaahay hor istaagaya adiga wey adiguna ilaahay su-aasha ku weydiinaya haddaad ilaahay ka baqdo halkaasna waa ku liibaanay waana ku guulaysane laakiin haddaad intaa wax ka duwan oo ilaahay intaas wax ka duwan haddaad la intaas wax ka duwan haddaad la timaadana ilaahayna subxaana wa tacaala waa carigelinaysaa tonla wax kuu tarimaayo qabiilna wax kuu tarimaayo waxaan ugu baaqaya wardhiiga muslimka ay bilaa macnaha loo daadinayo war ha la joojiyo xadiis waxaa jiruu nebigu sheegay calai salatu wasalaam uu yidhi had ilaahay baa wuxuu leeyahay dadka dadka yani makhluuqa samada ku nool yani malaa'igta ah iyo dhulka wax saaran dhammaantood haddii u midoobaan inay dhiig muslim daadiyaan haddii u midoobaan ilaahay subxaana watacaala ma u aabayeelaya dhammaantood naartuu ku wada shubaya malaa'igtoo dhan iyo dadkas dhulka ku nooloo dhan ilaahay naartuu ku wada shubaya haddii u midoobaan dhiig muslima inay daadiyaan haddaad tidhaahid wax ka dil haddaad tala ku darsato dil muslim haddaad hanti ku bixiso haddaad taageerto haddaad ku farxdo intaba waxaad ogaanaysaa caro ilaahay weeyaan marka waxaan uga digayaa in dhiig muslim uusan sahlanayn dhulkoo la waayo kacbadoo la waayo ilaahay agtiisa ayaa yani ka fudud in qof muslima dhiiggiis la daadiyo marka waxaan leeyahay dhiigga muslimku ma sahlana ilahay caradiisa weeyaane waxaan leeyahay dhiigga muslimka yaa la sahlan xal la joojiyo qof walbo qoraya dhig waxaad u bedelataa kitaab qur'aana iyo tasbiix iyo waxaa u bedelataa iyo acmaal ilahayna ku xirnaaw qofka muslimka ah, walaalkaa kalena walaasho oo garab iyo hiil u noqo taasaan leeyahay bulshada haddii gacan lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilka aabbo iyo marxuumkii kale Ehm, cadaaladana la horkeeno sidaan ognahay diinteenu waxay qabtaa eh, saddex sifoo kale ah in la toogto oo shareecada islaamka la mariyo la qisaaso iyo in dii la qaato in la cafiyo ehm, maadaama wiilashiisu aad tihiin idinku saddexdaasi sifo keebaa qaadanaysaan eh, anagu haddaan nahay eh, reeshii xasan waxaa yani go-aankaas uga dambeynhaynaa tolkaan soo jeedno waad dareemi kartaa qof walba tol iyo wuxuu leeyahay reer baa hoggaamiya marka arrinkaasu waxay noo dooraan ayaan markasta ku qancayna oo ilaahay subxaana wa tacaala naga soo jeediyey oo ilaahay qismi qayb noogu daray tol tolkaas xataa aan ilaahay uga mahadinayno inay yihiin tol wanaagsan yani dhibka iyo mashaakilka aa jeclen inay yihiin baa ilahna uga mahadinaya marka tolkaas wax alla waxay noo soo jeediyaan ee noo dooraan ayaan uga dambayhaynaa marka arrinkaas ilaahayna subxaana watacaala aabahayna ha u naxariisto kolba wuxuu ahaa nin wanaagsan salaad badan cibaado badan qur-aan akris badan waxaa ugu farxad badneedna markii laigu soo bishaareeyey ninkii u horreeyo aabba soo dul istaagay uu ii sheegay inuu aabahay markuu yani isagoo dhaawac oo naftu ka socoto asagoo tawxiidsananu soo dul istaagay isagoo odhanaya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah inay naftu ka baxday buu ii sheegay oona yidhi ilahay hortiisana waa laiga iga weydiin karaa oo yidhi inay warkaasu been ahayn oo ilaahay hortiisa ayaan ka qiraya inaan arkay oo aan dul imid aabbaha u tawxiidsanaya marka run ahaantii haddaan reexasan nahay arrinkaasu aad baan iskugu bishaareynay qalbiguna ilaahay noogu dejiyey marka ilahayna abaxa u naxariisto ilahay abaxa u naxariisto muslimka dhiiggiisana meel kastuu ku daadanaayo ha la joojiya alaya war ilahay ha baqo qof walba uu ka tegayaaye war ha la war ha la joojiye dhiiggiis waxaan jeclahay oo aan rajaynaya inuu noqdo dhiig dambe muslima kii u dambeeya la daadiyo inuu noqdo dhiig muslim oo dulmi lagu daadiyo kii u dambeeyey inuu noqdaan rajaynaya dadka walaalaha ee qoryahaas ku wata war qoryaha dhiga war kutubta iyo qur-aanka iyo aakhira ushaqaysiga iyo walaaltinimada usoo laabtaan leeya sheekh yaxya ayuu ahaa oo kamid ah ama ah wiil uu dhalay markaa xubin lagu dilay magaalada dhusmareeb dhowaan oo aana qabiil loogu dilay sidaad maqlaysaan wuxuu ka digayaa in dad soomaaliyeed xilligan ay dhiig markaa qof muslima ah daadiyaan iyaga oo markaa u muuqda inay ugu argudayaan ama aana qabiil waxyaabo lamid ah uu sheegay in diinta ay markaa aysan ogoleen in qof si macno darra ah dhiiggiisa loo daadiyo markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada xubintan aalaaba waxaad ku dhegaysataan hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinka lagu daawaco baraha bulshada iyo sheekooyinka wadajir xubinta waxaad la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaynu ku bilaabeynaa magaalada jowhar magaalada jowhar waxaa ka dhacay dagaal dagaalkaasi oo ahaa mid xoogan si gaar ah waxa uu ka dhacay garoonka magaalada eh, jowhar ee maamulka hirshabeelle waxaana uu u dhexeeyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab iyo weliba kuwa ilaalada madaxtooyada maamulka hirshabeelle sidoo kaleeto wararka ayaa waxay sheegayaan oo inta badan aadka loo hadalhayay in dagaalkan ee lagu qaaday ciidamo ee gelbinayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan oo doonayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada jowhar waxaana kadib halkaasi ka dhacay iska horimaad toosa gudoomiyaha oo shir jaraacid ku qabtay magaalada jowhar ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadan waxaana uu eedeen kulal u jeediyey ciidamada danab ee ku sugan aaga garoonka magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle sidoo kaleet waxa uu sheegay in dagaalkan uu ahaa mid lama filaan ah lagu soo qaaday isaga iyo wafdigu hogaaminayay sidoo kaleetana ciidamada ay adeegsadeen hub culus waxaana sidoo kaleet uu xaqiijiyey in dhankooda uu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac ayna jiraan xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabelle halkaasi waxyeele uu kasoo gaaray sidoo kaleeto cabdixakiin luqmaan ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in arintan ay soo farageliso sidoo kaleeto markaynu eegno wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda soomaaliya ayaa arintan ka hadlay war qoraala uu soo saaray sidoo kaleeto markiianu eegno wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu marka hore uu sheegay in uu aad iyad u xun yahay dhacdadii shalay ka dhacday nawaaxiga garoonka diyaaradaha magaalada jawaar wasaaraddu waxa ay xanuun kala qaybsanaysaa ayuu yidhi marka hore mas-uuliyiinta iyo ciidamada halkaasi waxyeelada ka soo gaaray taliska xoogga iyo maxkamada ciidamada qalabka sida waxay bilaabeen baaritaan falkaasi waxaana si deg dega ah cadaaladda loo horkeeni doonaa ciddii ku lug yeelata dhacdadaasi ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda gaashaadhiga xukuumadda federaalk soomaaliya hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaa markaan dhankii qormooyinka cabdirashiid oo aadaa u mahadsan qormada ugu horeysa ee gacanteeda kusoo dhacday ayaa waxa ay tahay cali bin abidaalib radiallahu canhu isagoo waxba haysan ayuu doontay gabadha rasuulka salallahu caleyhi wasalam ee faaduma markaas ayuu rasuulka salallahu caleyhi wasalam cali weydiiyey maxaad haysataa oo aan gabadhayda kugula mihiriyaa isaguna waxa uu ugu jawaabay waxba rasuulka salallahu caleyhi wasalam isagoo xaaladiisa ka warqaba maadaama uu xaafadiisa ku koray adeerkiisina uu dhalay ayuu ku yiri orod camburbireedkaagi aad haysatay soo iibi si aad mihir uga dhigato kadib cali suuqa ayuu aaday si uu cambuurbereedkiisii usoo iibiyo suuqa ayuu kula kulmay cuhmaan bin cafaan kaasoo weydiiyey waxa uu suuqa kasoo doonay isagoo ugu jawaabay cambuurbereedkan ayaan iibinayaa si aan gabadha rasuulka salaallahu caleyhi wasalam mehir uga dhigto cusmaan isaga ayaa ka iibsaday waxa uuna ka siiyey afar boqol oo dirham oo uu ku raadinayay kadibna cambuurkii ayuu ku celiyey isagoo dhahay waa hadiyad ee igagdoon qormadan waxaa baraha bulshada kusoo daawacay qof magaciisa oo ay ugu qoran tahay cabdulaahi maxamed cali ugudambeyntiina haddii aan eego qormada ugu dambeysa talooyin qiimo badan oo nabigan maxamed salallahu caleyh wasalam inooga tagay waxaa kamid ah talooyinkaasi wuxuu yidhi nabigan maxamed salallahu caleyh wasalam saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga iyo dadka waaweyn sidoo kale saddex sifalaymow iimaan wanaagsan camal wanaagsan iyo daacadnimo saddexna iska xoray deen iyo kibirka iyo weliba khiyaanada saddexna ka adkaw carabkaaga xanaaqa iyo naftaada saddexna iska ilaali xanta dembiga iyo maseerka ayuu qoraayo qormadan kusoo gabagabay waxaynu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed cabshir guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabeynaa nool kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlisiino qayb ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinad kale barnamijka haddii aynu eegnana maamulka yuhuudda waxay duqeeyeen markaa xere ay ku sugnaayeen dad qaxooti ah oo falastiiniyiin oo khaso ku taal waxaa lagu magacaaba almakhaasi dad ku dhow konton ruux ayaa ku geeriyooday sidaas oo kale waxaa jira in duqeyn kale ay ka dhacday jabaliya oo iyana xero qaxootay oo khaza ku taala ka mid ah waxaana duqeymaha ay noqdeen kuwa sii xoogeystay saacadihii ugu dambeeyey sidaas oo kale ciidamada maamulka yuhuudda waxa ay duqeynta eh, markaa saacadihii lasoo dhaafay ama habeenimada xalay ahayd aad u duqeeyeen waqooyiga khaza oo weli ay ku goodansan yihiin dad rayad ah oo aan halka ay ku tuhmayaan in dagaalyahanada ururka xamaas ay ku leeyihiin saldhigyo waaweyn iyo goobaha ay weerarada kasoo qaadaan israa'iil afyeenuhu hadlay milatarigooda wuxuu sheegay in markaa laba kun iyo shan boqol goobood oo khaza ku yaala oo ay leeyihiin dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay bartilmaameysadeen shaaca ka qaadanay markaa barnaamijsan saldhigyada iyo xarumaha ay hubka u yaalaan sidaasoo kalena ay kasoo tuuraan gantaalada ay ku barnaamijsadaan gudaha israel iyo dhanka marinka khaza xadka israel uu kala wadaago waxay sheegeen sidaasoo kale in ciidamadoodu ay gudaha u galeen qeybo kamid ah khaza sidoo kalena weerar toosa oo dhanka dhulka uu bilowday waxaana arrintaa laleeyahay waxay keeni kartaa inay sii kordho khasaaraha iyo sidoo kale burburka khaza gaari kara hadii ciidamada yahuuddu ay si toosa ah u galaan dagaalkuna waxaa leeyahay waa uu dheeraan karaa maadaama haatan uu bilba marayo dhinaca kalena daanta galbeed iyana waxaa kasii socdaa tacadiyada maamulka yuhuudda ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta ciidamada israa'iil ayaa toogtay saddex ruux oo falastiiniyiina lix kale ayayna dhaawaceen tuulada abudiis lagu magacaabo oo ku taala daanta galbeed wakaaladda wararka ee falastiin wafa ayaa sidaa qoreysa waxaa laleeyahay waxaa ciidamada yuhuuddu ay isku hareereeyeen Eh, ayna saacado badan ku sugnaayeen guryo dad ay deganaayeen iyagoo dadka u diidaya inay kasoo baxaan guryahooda arrintan waxay keentay in gacankaadar u dhex ciidamada yuhuudda iyo shacabka oo marka aan bahaysan xorriyad xitaa ay markaa ku mari karaan halka ay rabaan waana tan keentay in maamulka yuhuudda ay kaga jawaabaan rasaas nool nool oo ay markaa ku bartilmaameydsadeen ama ay toogteenba ilaa saddex ruux oo rayada eh, dhinaca kale waxaa laleeyahay eh, qeybo kamid a ah khaza shacabka xitaa looma ogola inay ka baxaan oo ciidamada yuhuud waxay u diideen in dadka doonaya inay naftooda la baxsadaan qaarkoodna raba markaa inay xitaa si dhuumaaleysi ku baxaan ay celinayaan ciidamada yuhuudda oo sida muuqata gebi ahaanba doonaya in dadka khase ku go-doonsan ay baabi'iyaan dhinaca kale qaramada midoobe waxay sheegtay in tirada dadka ku barakacay ama ka barakacay waqooyiga khaze kaliya ay dhaaftay saddex boqol oo kun oo ruux waxayna shaaca ka qaadeen in xaaladda dhanka bini-aadantinimadu ay aad uga sii daraysa marka la eego dhibaatooyinka jira haatan haddaan eegnana khasaaraha markaa ka dhashay dagaalkan tan iyo markii uu bilowday toddobadii bishii oktoobar ee ina dhaaftay tirada dadka falastiiniyiinta ee geeriyooday ee isugu jira dagaalyahanada ururka xamaas iyo shacabka oo u badan inta dhimataba waxaa la leeyahay waxay mareysaa haatan sagaal ruux saacad weliba ama daqiiqad weliba oo markaa ayna dhaaftana waxaa kordhaya khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha maamulka yuhuudda ay ka wadaan khaza oo ay ku duqeynayaan bambaanooyinka wax gumaada dhaawaca dadka falastiiniyiinta waxay mareysaa afar ruux sida muuqata khasaaruhu waa uu kordhayaa saacad weliba sidaasoo kale marka la eego falastiin waa laba qeyb qeyb waa haza qeybna waa daanta galbeed qeybta haza waxaa laleeyahay waa halkay dadka ugu badan ku dhinteen sidaasoo kalena dhanka marka la eegay daanta galbeed waxay yuhuuddu toogasho ku direen boqol laba ruux waxayna ku dhaawaceen laba kun iyo boqol qofood waana marka khasaaraha ugu badan ee dadka falastiiniinta gaaray muddooyinkan marka la eego dagaalka haatan socda israel dhankeeda iyagu inkastoo ay wax badan qarinayaan sida la aaminsan yahay haddana waxay sheegteen khasaaraha gaaray inuu yahay kun afar boqol iyo shan ruux oo geeriyooday kuwa isugu jira ciidamo saraakiil iyo sidoo kale shacab yahuuda dhaawacooda iyo waxay ku sheegeen shan kun iyo lix ruux waxaana marka marka la eego isbarbardhig lagu sameeyay khasaaraha kale gaaray ee shacabka falastiin iyo maamulka yahuuda saddex jibaar ama afar jibaar waxaa badan khasaaraha gaaray dadka rayidka ee falastiiniyiinta marka la eego tacadiyada iyo dhibaatada ay dadka wajahayaan sidaasoo kale waxaa laleeyahayay maamulka yuhuuddu saacadihii ugu dambeeyey waxay bartilmaamsadeen ama ay duqeeyeen goobihii ugu dambeeyey ee laga heli karay adeegyada nololeed ee sida korontada cadceeda laga dhaliyo ama soolarka sidaasoo kale matoorada laga dhaliyo biyaha loo isticmaalo ceelalka u dambeeyay ee khaza ku yaala oo ay markaa bartilmaamsadeen si gebi ahaanba nolosha ay uga afsoo afjaraan dadka reer khaza ditoor ku sugan khaza wuxuu leeyahay ma jiro wax nala ah oo xataa heli karno ama iftiina si aynu ugu shaqeyno dadka xanuunsan dawadii waa inaga go-day xaaladuna mar waliba waa ay kasii daraysaa doctor axmed mukhalalati oo ah madaxa eh, isbitaalka al-shifa ee ku yaala khaza wuxuu sheegay in isbitaalka khaza ku yaal ama inta badan isbitaalada nidaamyadii caafimaad iyo adeegyadii caafimaad gebi ahaanba ay burbureen ma jirto meel nabadgelyo ah oo khaza ku taala ma jiro qof heli kara xitaa iftiin marka la eego khaza oo dhan waa mugdi ayuu u sheegay warbaahinta doctor axmed oo al aljaziire la hadlay aniga isbitaalka ayaan ku suganahay dhammaan sariiraha isbitaalku waa ay buuxaan waxaynu daaweynay dadka qaar balse uma hena qaarkood eh, markaa wax ay markaa lagu daaweeyo waxaa jira dad isbitaalka gabaad ka dhiganaya oo usoo doontay inay kaga badbaadaan duqeymaha yuhuudda walow aysan jirin meel lagu badbaadayo siduu warbaahinta u sheegay aada ayaynu warwarsannahay walaaciinu waa inaynan heli karin xitaa iftiin aynu ku arki karno dadka dhaawaca ayuu u sheegay aljaziira editor axmed oo ka sheekeynaya xaaladda adag ee ka taagan marinka haza weli la socotaan kaynana waad naga weliya barnaamijka wada socotaankeenna waad dhegeysaneysaan saaxiib yaal markaan haddii aynu eegna ukrainena ciidamada militariga ukrain waxay sheegeen inay markaa bartilmaameysadeen goobo ay ku sugnaayeen maraakiibta dagaalka ee ruushka iyo sidoo kale deked ee ku taala qeybo mid ah halka loo yaqaano karij oo dhacdo bariga wadanka ruushka gaar ahaan gobolka kremia ay horey ugu dareen dalweynaha rushia waxay shaaca ka qaadeen milatariga ukrain inay bartilmaamaysteen goobaha oo ayna duqeeyeen diyaaradaha aan lahayn ee ukrain khasaare badan uu gaaray milatariga ruushka walow ruushka arrintaa ay beeniyeen oo xitaa aanayba ka hadal gacanka ama kremiya gobolka loo yaqaano waxaa xoog ku qabsaday ee markaa milatariga wadanka ruushka iyagoo sheegay inay ku dareen dalweynaha ruushiya tani xiligaa wixii ka dambeeyeen waxaa gacanta ku hayay ruushka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira weerar rogaal celisa ah oo ay qaadayeen milatariga waddanka ukrain oo ay ku bartilmaameysanayeen magaalooyin badan oo kamid ah kremia gacanka loo yaqaano iyo gobolada iyo deegaanada dhacaba waxaana ay shaaca ka qaadeen markaa in daroniskoodu ay bartilmaameysadeen haatan deked muhiim ah oo ku taala karj halka loo yaqaano oo dhacda eh, bariga magaalo xeebeedka dhaca kremia oo dalka ruushka ah eh, sidaas oo kale waxa ay ku tilmaameen arrintaa inay tahay eh, guul muhiim ah marka la eego duqeynta iyo ka fuliyeen halkaa oo sheeganaya barnaamijyadan goobaha muhiimka u ah ee laga shaqeeyo ama ka shaqeeya isku xirka ciidamada militariga waddanka ruushka waxayna shaaca ka qaadeen in qorshaha uu yahay in marka ay sii wadaan weerarada u muuqda kuwa qorsheysan ay ka fulinayaan gudaha kremia waxaa rajeynayaa in markaa khasaaraha ugu badan uu gaaray cadowga kusoo duula dalka iyaga ayuu yidhi micola oleshjok oo ah komandarka ama taliyaha ciidamada ukrain ee cirka markaa uu soo dhigay bartiisa telegramka qoraal uu ku sheegayo inay markaa guul muhiima ah gaareen ciidamadooda marka la eego weerarka duqeymaha ay fuliyeen waxaa jiray dhowr jeer weeraro isku dayeen inay fuliyaan ukraine kana fuliyeen gudaha kremia qaarkood waa ay u suura galeen halka qaar kalena ay ka fashilmeen waxaa jira dhowr jeer inay u suura gashay burburinta buundooyin muhiim ah oo ku yaala gobolka kremia sidaasoo kale waxay bartilmaameysadeen saldhigya ciidamada ruushku ay lahaayeen walow ruushku dhowr jeer uu sheegay isna inuu soo riday daronis ay lahaayeen ukraine oo qorsheynaya inay weeraro fuliyaan ugu dambeyntiina dalal badan oo kamid a ah caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeedo xasuuqa ay ku hayaan yuhuuddu shacabka falastiin magaalada washington ee dalka mareykanka tobanaan kun oo ruux ayaa isugu soo baxay waxay dalbanayaan in la joojiyo xasuuqa lagu hayo dadka reer falastiin xitaa dadka banaanbaxaya waxaa ku jira dad yuhuuda oo ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada kuwa oo sheegaya in waxa ka socda falastiin iyo khaza ay yihiin markaa xasuuq wax ka dhana bini ay tahay waxay soo qorteen boorar ay ku qoran yihiin waa ina shaqaysaa bani-aadamnimada ha la joojiyo daadinta dhiigga dunidu nabad ay u baahan tahay ayay markaa kusoo qoreegteen boorar iyagoo ka hadlaya rabitaankooda ku aadan in la joojiyo colaada ka aroosan bariga dhexe gaar ahaana khaza oo dad badan oo rayada ay ku geeriyoodeen waxaa jira in antony blinkan xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka la filayay inuu gaaro dalka turkiga iyadoo inta aanu gaarinba haatan lasoo wariyey in safaaradda mareykanka ee turkigu ay tobanaan kun ruux oo turkiya isugu soo baxeen iyagoo markaa ka caraysa safarka uu ku tegayo turkiga iyo in weli mareykanku taageeraya israel waxa suuq ba-an ku haysa shacabka falastiin weli ogaalada socotaan keenana waad ga saaxiibya qaybihii dambe ee barnaamijka walaad degeysanaysaan saaxiibayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waar kalamaanay waxaan maqli jiray waxaad jeceshahay lama helo naftayda allo waxaad ka tagtay eh. haddaad jamatoogeedadag eh. odanhay wax ku jaraa jabin mayso gacantuye waranadalaba waxaad ka tagtay eh. ma og tahay jannada udug qofaan jirab u soo marin sahal lama dhex jooje warramaantii waxaa ka tagteen ha daalin jeedaal ha daalin jeedaal indhasoo ma jidaan war kalamaanay war ma haysaane ra-iisul wasaare xamse waxaa loo aqoonsaday geesi ka soo baxay dunida carabta hadalkiisiina waxaa lagu fasiray dhammaan luuqadaha adduunka looga hadloo dhan warbaahinta carabtuna aaday u buunbuuniyeen soomaalidana xataa intii mucaaradka ku ahay oo qaar kursigu ku fadhiyo u caraysnaayeen allay lehe rag weeyay dhaheen bowma xataa deni arabaanahay arabaanahay baguraasena eh? arabatalahay talisinku faday arabnimadii waarmadayow annagaa carab ah oo reer binaha haashine madaxweyne muuse bixi ra'iisul wasaare xamsa waa iska bareejeeyey khudbadu maanta jeediyey isagoo xanaaqsanna wuxuu yidhi muuqataamuu yidhi waar waad noo gaftee qudus baa noo muuqatee falastiin waxa lagu hayo ma aqbalayna buu yidhi inkastaannu tabar yarnahay laakiin wuxuu yidhi waanu garab taaganna warwaaqlow ixtiraafkeeda adduunyada ka rabteen ma nacdeen now war ixtiraafka xaq baannu leennahaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo warmay sida waxaa la yidhi buntland madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii basafar dabadda ay aadeen gudoomiyihii baarlamaankana inuu jooga iyo inuu maqan yahay lama kala yaqaan bashiiro weydiiyoon iriyaa kusimaana waa ii sheegi waayey marka xasan shire abgaal kursiga inuu iska fadhiista ma yaanan ahayn geelanyaala jooga war geelanyaala jooga haddii erayshiblukaari geeluu si leh warbowa buntland garan maysaaniine eh? eh. sacdiga kama jidho warkalmaalin reer muduga wuxuu ku teliyey eh. muranka siyaasadeed ee buntland soo laaban mar kale madaxweyne deni in madfac lagu dhufto kadibna maydkiisa qaboojiye la geliyo sideedda shanaweene markii doorashadu inta dhacdo madaxweyne la doortana aas qaran ha loo sameeyuu yidhi waa madaxweyne ka soo teliya puntland wuxuu qaban karana qabtae maxaad ula jeeddaa markii la yidhina wuxuu ku jawaabay maraykanka hadda ka hor dugsi ardaya ka buuxdaa niman burcaday qabsadeen kadibna madax furashay ka dhigeenoo haddii naloo soo galo waa laynaynaah yidhaahdeen ardada dabadeedna ninbaa wuxuu ku teliyey ardada iyo iyagaba hal gantaal ha lagu dhufto si aan ficilkaanu ugu soo noqon maraykanka sidii baana la yeelay ficilkiina mar dambe kuma soo noqon maraykanka marka si aan mar dambe doorashada puntland iyo wakhtigeeda muran loo gelin madaxweynaha madfac ku dhuftuu yidhi war aniga abkowgay waxuu dhihi jiray talaxumo waxaa u fiicanta in lagu geeli wiil beelo sababtoo ah mar dambe loo noqon maayo ah, warboowatan waalna jirjidhay maaha warnamiyo aan reer mudugun liyaabay madawiinadii waqooyiga kuuriye koom jiim jaan galalaf jaamacadiisaa ku baheena warmadayo wiilkaa kuuriyada waqooyiga dhafoorada xiran garan mayside yaanu hal madfac kugu dhifan buda buda waryaa adayaadhaha war ma haysiina madaxweynaha waqooyiga kuuriya wiil yaroo dhafoora xiiranba ha ahaadee nin raga waayo wuxuuna heeyiri waa la jiraa heer falastiin wix allaalo waxay rabaanna waa siihaa mugga raganimadiisu waxay sax ahaa laheen haddau heer falastiin hal xaboo gentaalhoo nugleyra sii lahay hal mar ha ku siiyaane war cabdillaw hawdaasaan ku soo xasuustaye wiil waalanoo qawaarijtu qarax ku soo rareen war waalida uga fina jaahil qalbiga laga xadaydheh warwarka hayga dhex ninkaas qaraxa sidoon iniisheeg sheegay ayaa wuxuu isku dayey maqaayad hadda ka hor ay qarxiyeen mar labaad inuu qarxiyo haye soo naqnaqatae manaq baa kuu daiyo la erey warba filinka u daawanay mar kalena uma baahnid lagu yidhi warwarka hanaga naga dhex gelininee asagoon u soo dhowaan ayaa inta laga shakiyaa la yidhi iscaddee kadibna marka uu indhaha taagtaagay waa laga kala fogaaday kadibna ciidamadii amniga qorya ku qabtay kadibna waa iscaddeeyo haw uu yidhi hadda masiibadaas isaga ilaahay keligiis ku halaagay biragaaska daaray war kulli xaal wixii lagu soo raray cidna wax kuma noqon masiibadiina asagaa alla ku koobay warti bale ninkii rarta haanta weynow kala degaa la dhihi jire kanuu asigaa wada furto miya wixii oo dhan warnimayu khawaariijta inaa fadhigo olin waa arkeenoo waa is wada qarxinayaane shartooda allahana mootiyey war qofkaa taqaaniya kaadan aqoonba maanta waa in laga shakiyo sababtoo ah ninka xala qarxaba waxaa la yidhi xaafadda waa ku soo noqnoqon jiro waa laga yaqiin war kalamaane waxaa la yidhi al-shabaab qiyaama ku dhacay loo qastiyayaa qarxii ay noo dhigi jireen quuta keligood siyaasigii u qoonduynaya quusa maantaba haysaane qawaarijta hirshabelle iyo galmudug ku go'doonsanayd war bay soo saareen waxayna yidhaahdeen ka baxa meesha waatan nala leeyahay hirshabeelle iyo galmudug yaan uga tagnaa ilaa dad xisaabtamayo wax ilaashanayaa ma joogee aryadhaha anigu xala waxaan arkayoon fiirsannay oday sheegay inuu sagaashan iyo toddoba sano jiro oo weliba camoolo oon xabad u jeedin mugi dagaalku dhaca waxaa leeyidhi ou yidhi yaan lugu dilina maha ka maado anna xabad uma jeedoo geedahaan hirtiha ahow yidhi mugaan meel seexdana qajafti soo yeertaba in aniga laysoo raadsadoo laydili rabaan u qabaahow yidhi saas wuxuu jirkaas uga cabsaana aana qabiil in loo dila jawaaye wiilashiis dilaana waaha ilma adeerree adeer iyo abkoobow u yaha kuwau ka baqaayo hadda dadka sidaas u dhaqmaa mugaad aragto waxa shabaab sheegay miyaan gar toor ahayn war cabdullaw tuba tubaa ka darane dhuusamareeb oo ah caasimada gelmudug waatii laba nin oo ganacsataa oo culimaa oon waxba galabsan lagu dilay meeshii la rabay in nimankii wax dilay goobtay wax ku dileen iyagana lagu toogto lix kale oo shaqaalo ah oo xaafadahoodii u socdaa jidka loo galo la dhaawacaa la yidhi dadkii intaasoo dhibaataa loo geystana waxay dhaheen walaalayaalow ma ciil baxdeen mase weli waxbaa idiin dhiman haddaad ciil baxdeense caqli ma idiin haray haddii caqli idinku haray waxaad geysateen wax ka qabta war bislow falka dhacay ee jawaabtii ay ka bixiyeen ehelkii wax loo geystay waxaan ku soo xasuustay gabaygii siciid gacaney ee ahaa iska kay dilduul kalaa adiga iiga kaa darane allah u naxariistee sheekh xasan diirshacade oo ka mid ah labadii ninoo dhuusamareeb lagu dilay eh. wiilkiisa oo soshal miidiyaha ka hadlay wuxuu yidhi eh. aabbahay ninkii dilee maanta dhib qaba kaasaa khasaaray aabbahay dartiisna eh. magaceena cidna dhibaato laguma geysan karo war horta kalamaanay dadka qaar waxay leeyihiin falka dhuusamareeb ka dhacay iyo imaanshaha macalin maxamuud maxaa isku baagay war dad kale waxay qabaan dagaalka khawaariijta lagu xiribtiri raba markii la abaabulo xay beeluhu dilaan aryaadhaha samigay cabdulla mugow waxaan ku wareerana wuxuu yidhi hw qawaariijtii qaxshaya qabiilaadiisku qaarihe khawaarijti la qaxshaya qabiilaadiisku qaarihe war kalemaanay war mahaysaana gobolka gedo fatahaado ka dhacay dadna waa ku dhintay dadna waa ku barakacay ilaa haddana soomaalida gurmad iyo dhaqdhaqaaq kama muuqdo degmooyinka gobolkana waxaa la sheegay qaar in maleysiya iskaga soo hor jeedo qaarna guddoomiyaal ka soo hor jeedaa jooga hadda shacabka cid fiirinaysa iyo cid unaxaysaa ma jirto allaha badbaadiyaanuna leenahay war madawiinaagii tigtoka bilaal bulshaawi wareerkeyga madaxweynuhu xil saaray arrimaha masiibooyinka xildhibaan cabdiraxmaan xamshakuur aawey war cabdiraxmaan xamshakuur abaaraha loo xil saaray roobabka looma xil saarin aryaha abaarta iyo roobabka wixii masiiba ka timaado waa isku mid waar wallo weynay hadda ka horna waannu nii sheegnaye webiyaashan intayna igu fatahaan dadka dhammaynaya hadday idinka faa'iidaysanayn ma xaggayga u soo leexisaan warwaaqlow waqooyi webigaa diidaan maqli jiray markaan dhashay warwaaqlow waxaan maqli jiray webigay sitee iwalwaalaya xaggaygu wadaa cabdiqays sidaa lahaa mala webi baannu lahayne waxaad ka tagtay weydiiyo weydiiyo wad waa loo dhashee wax ka daran miyuu ii werinayaa anina wali kala dheegi jiray webigii qaadayo taan weheshanaaye aryamadeeyo waxaad ka tagta markii uu lahaay iwado anigana iwado anigana eeyow ku qaadin haddaan ma joogtido waar wallaweynay huwa huwa waabaad iga darnaydeen warkalamaanay war ma haysaane eh. wasiirka arrimaha gudaha axmed macallin fil wuxuu yidhi eh. bisha juuna sanadka soo socda waa iscarsilayaa miyuu yidhi boma meel kale u aqoonsaday waradhahay waa degdegtaane eh. wuxuu yidhi wasiiru guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha soo dooranaya maalintaas kadibna qof dikireeto lagu soo magacaabay degmooyinka muqdisho ka talin maayo war doorashada fiqi uu qabanayo bisha juun xasan shiikh u codayn maayo miyuu yidhi war gobolka banaadir aan doorasho ka qabanaya taabida xilkiisa ku waaye fiqi maa tartiib u socdo calaa kulli xaal dadku inay dagaalamaan doorashadowga daawaroon dadku inay dagaalamaan isdoorashowga daawaroon war cabdul allah kaa cafiye doorashada dagaalka shabaabaa ah ka muhiimsan warbow kalamaanay gobolka banaadira ah. inay madaxu gaariya guddoonkooda doortaan muran yaa ka gelin kara oo bashiir dheerow degmada cabdicasiis hadda dikireetaad ku haysataaye ma lagaa dooranayaa horta waaryaara walla weyne anugu maqanaha joogaanahay war doorasho abukooyda degmadu waa beri walha doorada dikire ciyaartaydeena banaanku war madayow dadka weydu miyaad basaas kusoo daldaali rabtaa warba maday buntland buu deegaanka ku soo baxaye eh. hadda maxamar buu daaha hayaa hah afkawangaallkagobadaafkawangaallkagobada warbow madow igama kaa qabato waar dee ka hor tagnay maday haddaan somalilan laga soo tarxiili lahayn eh. ee malaha golaha deegaanku ku soo bixi lahaa adiiba walanlahayn aad lee walweelloy warya waar madow miyaadna aqoonsatay warwar mahaysiina dowladda shiinaha waxay noqotay eh. maraykankii oo kale sababtoo waa kii maraykanku odhan jiray waxaan u digaya dadka safaaradaha jooga dabadaha ku nool haddana shiinuhu wuxuu yidhi waxaan ka baqahayaa safaradda kenya ku leelahay in shabaab weeraro xogtaana waa helaya inay damacsan yihiin marka waxaan hadda la yaabay shiinaha shabaab xaggay ku dirireen war waa falan shabaab soo nafla dirir maaha shiinaha ma mayd baa u waa dad noole war haddaad maqashaan nin yidhi shabaabaa wax weerari doona war aan la ogayn ma sheegin war dowladda shiinaha muslimiinta wiigar waxay ula dhaqmaan shabaab dadka uu xukuma sida uula dhaqmo iyoona safaariddii hoosaas lagamaindiidanreedwar kalamaanay war ma haysaane somalilan waxay sheegtay lixdan argagixisaa inay qabatay markii hore xaggee ka yimideen hooyadii baa sheegtay naw waar kuwaas inay wax fashilayaan amba waa dareemayy warwaaqlowsow adigii dhihi jiray maahan ahan sirdoonka somalilan indhaha shinnida u leeyahay war yuhuuddu waxay dhihi jireen sirdoonka israa'iil ee muusaad indhaha qur-aanyadu leeyahay laakiin inay been tahay waxaa la ogaaday markii maalin cad israa'iil cir iyo dhulba inta looga soo daatay ay meel looga yimid aqoon waayeen warnamiyow abkay dowla dilow dadka nool maasuudaha hadheega jiray walaagii dadka gobadu waayeen adduunyo gobatyaaniin leyna war kalmaana cilmibaaris la sameeye waxaa lagu ogaaday eh. dowladda maraykanku eh. bini'aadan israa'iil keliya inuu aqoon aqoonsantahose xataa dadkeeda u aqoon war xuquuqda aadamaha reer galbeed ku doodaan inay ilaalin hayaan eh. hadda yaa weeye war reer falastiin waxay soo bandhigeen maalintii dagaalku bilowday eh. eeyo iyo mukulaalo ku dhintay duqaynta israa'iil eh. waxayna dhaheen reer galbeedku xuquuq aadan haddaysan ilaalinayn xataa midda xayawaanka ma ilaali waaye war kalmaana calaayi xal isku soo duubo jin dagaagay iyo al-shabaab waa jir kale jiriifkooda mooye islaam hadhu ma jiidaane taliskow jajabi kuwani waa jaalinkaarqaba waar bashiirow shabaab aa ku meeraysane daacishka boosaaso layrka ka debisay maadan arkayn dhawaaqlow qoloba keeda ilaa miya nimba meesha guban wuu garanayaa kaali bilaayadun daashii shabaab laleeye unu shaqaali keena war shaqaalo waa dhaafeen dadka qaarkiise isqarxiyeyaalay ka yihiin weliba waxay ku qarxaan waa hooyadood war madaxweyne lafta garen wuxuu yidhi shabaab waxaa uga xasiisan kuwaa naga soo jeeda war waa runtii sababtoo aan ah in la soo diray waxba ma garto war meeshii laga keena maa lagu celiya marka warba taliya shubbataan laga diiday waayahay nimankaan wixii laa maasha waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicasiis beeraad ina socodsiinayay sheekaya farsameynayay nabadgelyo balidu taal haday ku dhalatiyo waahaqa on biyuhu maraanu ayduna habalidu taal anabay ku dhalatiyo barwaahaqa on garan bidhaanteeda waayun badigoohobkuwaashee bidhaanteeda waayun badigoohobkuwaashee barigaygii ku nooshaa buu hubi igu tiri barigaygii ku nooshaa buu hubi igu tiri bararkidu ambaarkadii mashalkeedaan u boogaya ishan dhexdee ga-oon hela boqoran soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee ararkidu ambaarkadiyo mashalkidan u buugayaa shandhexdii ja-un helaa boqolan sooman ballan ku qaad lashlaguma dhaartay buuraha buurahan jeclaysiyo baarti muuqa baaladweynaay ku nooshahay buuraha buurahan jalaysiyo baarti muuqadhiiray bartankiisiyo baaladweynaay ku nooshahay boqolku soo baxayay shan iyo tobnaani waahidaananku qabo barni idan aragha iga taagin wey kolka soo baxayay shan iyo tobnaadi baahidaananku qabo barni idan aragha iga taagin wey barkidiso buugto bilowdo micnadiihii ka buudaay otindheer buraaqo balasheeheedi fidiso buugto bilowdo micnadiihii ka buudaay barqaadahan isbaranaan mahabooho ku yeeshee warqaadahan isbaranaan maabuuhuu ku yeesheerkibayhi damqadayu surkuhu basaaseyerkibayhi damqadayu surkuhu basaasey dhacasbaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ugeyga waan ku saarayaa badbaadada aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa kacasbaan u geynayaa iyo jannaan ku siinayaa ugeyga waan ku saarayaa badbaadada aragtiyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa jalayntiyo baarti muuqa dhiiray asankeedii baalad weynay ku nooshahay kolka soo baxayaay iyo tubnaadee baahidaanan kuu qabo farmi danaragtayga wey kolka soo baxayay yo tubnaadey ahidaan kuu qabo baarmey danaraja iga taagawey

baraarugay darteedu ogahaani waayo shaar ku dhibaystaan adihii ku gaaraan aan qaadana dantihiisa joogtaa bakeeriigii qaadanaa bartankiisa joogtabarteedahaan barbar haddaan u seexanu gago ay isgaarayaan yuuayisku marmaan badbaadada aragtiyo baaraaron gaadh ilaahay kuugu marayaa barbar haddaan ku seexanuun uga go'ay isgaarayaa yuuay isku marmaan badbaadada aragtiyo baraarun gaadh ilaahay kuugu marayaa jalayntiyo baarti muuqa dhiiray aartankii baalad weynay ku nooshahay buuraha jalays iyo baarti muuga dhiiray baartankiidu baalad ku nooshahe kolka soo baxayay tan iyo tobnaadey baahida aan qabo baarmii bidaan araghaiga taagay kolka baxayay tan iyo baahidaanan kugu qabo qarniye ganaragkayga taagi wey